asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal subax wanaagsan meel kastaha joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta wararka radio kulmiye u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna waa arbaco kowda bisha maarso barnaamijka falanqeynta idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaan ku ugu danaa saaxiib bal wararka la xiriira ammaanka magaalada muqdisho ee soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen dilal kala duwan kuwo ciidamada dowladda ay geysanayaan al-shabaab iyo weerarada kala duwan ee ka dhaca magaalada muqdisho falanqan ku saabsan ayaad maqli doontaan dhinaca kale ururada bulshada ayaa walaaca ka muujiyay ammaanka magaalada muqdisho waxaa kaloo maqli doontaan saaxiib madaxweynaha soomaaliya waxa uu ku wajahan yahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose mareykankan wuxuu abaalmarin lacageed duldhigay madaxa afhayeenka kooxda al-shabaab cali dheere waana idiin soo gudbi doonaa xog arrintaas ku saabsan xubintii kalamaan ayaa soo kale qayb ka ah barnaamijka ku soo dhawaada mar kale dagaalka hagaag saaxiibyaal ismaqal wanaagsan ayaan mar kale hawdna kale barnaamijka falanqeynta wararka radio kulmiya ayaan gudageynaa waxaan ku bilaabeynaa saaxiibeen amniga magaalada muqdisho iyo caasimada soomaaliya oo sida markaan dadka falanqeyaasha ay aada ugu deerinayaan markii loo eego dilalka ka dhacaya maalmihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ah muddooyinkii lasoo dhaafay siyaabooyin kala duwan loogu eedeeyay in ay beegsanayaan dadka shacabka gaaran dhalinyarada ku shaqeysa mootobajaajka ee magaalada muqdisho kuwa inta badan la arko iyagoo markaasi muran soo kala dhexgala hay-adaha ammaanka gaaraan ciidamada booliiskana taasina ay sababto dilka dhalinyaradaas loo geysto shalay ugu dambeysay isgoyska asoobe ee muqdisho wado mootobajaaj ayaa lagu dilay askari katirsan ciidanka booliiska ayaana falkaas ka dambeeyay waxaana ka dhashay caro xoogan shacabka ah ee magaalada muqdisho iyo wadayaasha mootobajaajka isgoyska sugnaa ayaa guud ahaanba si weyn arrintaas uga falceliyey ayaguna madaxda dowladda federaalk ugu baaqay in ay arrintaas wax ka qabtaan isla arrimaha ku saabsan amniga muqdisho markii loo eego ciidamada dowladda dhexdooda ayaa ku dagaalama qeybo kamid a ah muqdisho isgooska siinaay laba maalin ama bishan gudaheed waa bishii hadda aan kasoo gudub dabcan waa febraayo laba kamid ah ayay ku dagaalameen markaas anraade bishii lasoo dhaafay laba maalin ayay markaas ku dagaalmeen waa ciidamo ka watirsan dowladda federaalk soomaaliya dagaalkaasina wuxuu sababay khasaare kala duwan isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ciidamada soo gaaray dadka shacabka iyo hareeraha isgooska sugnaa waxaan ugu dambeeyey habeen hore kii halkaa ah mid aada u cuslaa waxaana la sheegay in uu udhexeeyay ciidanka dowladda gaaraan ilaalada gudoomiyaha degmada yaqshid oo asigaba dhaawac kasoo gaaray sidoo kale dad shacab oo ayagana tiro badan ayaa ku nafuayay oo la arkayay dhinacyada rasaas culus ay halkaas iskugu adeegsadeen dhinaca kale al-shabaab ayaa qudhowda magaalada muqdisho ka bilaabay daliilka ciyaalka loo yaqaano weerada iyo shakhsiyaad kale ee ka ganacsada waxyaaba ammaanka dooriya eh, afhayeen u hadlay kooxdaas waxa uu sheegay in ay beegsan doonaan eh, ama tallaabo ay ka qaadi doonaan ciyaalka weerada ee dhibaatada ba-an ku hadaadka shacabka ee magaalada muqdisho oo si weyn arrintaas ugu qeyliyay dowladda federaalka ah iyo maamul gobolka banaadir qeelaan la jirta waa loo diraa si ilaa hadda tallaabo arintaas eh, kaga adan ciyaal eh, weerada oo dhaqangashi weli ma jirto inkastoo ay sheegeen inay tallaabo ay ka qaadayaan haddana al-shabaab kuwa ay si dilalka oo muqdisho qeybo kamid a ah xalay ku dhawaad toban qofood ayay ku dileen oo ay ku sheegeen ciyaal weero iyo dadka ganacsada waxyaaba amaanka dooriya degmooyin ka tirsan gobolka banaadir ayayna markaas arrintaa ay ka dhacday si guud markii loo firay amaanka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay si siyaabooyin kala duwan ayay dilalka ay eh, ugu dhaceen haddaba maxaa keen arrintaas oo soo celceliya maxaystaa xalka lagu hortegi karo falalka ka dhaca ciidamada booliiska ee dadka shacabka iyo dhexdooda ay dagaalamaan ururada bulsha rayidka ee arintaas walaa xoogan ka muujiyay marka gudoomiyaha ururadaas bulshada rayidka muxudiin shaantax oo kagen la hadlay ayaa marka hore weydiinay bal arrintan soo kortay ee amniga muqdisho la xiriirta raadi kulmiya aadaa umahadsantihiin runtii wax aada iyo looga xumaado looga naxaan waaye dhacdooyinkii u dambeeyey iyo kuwii kasii horeeyey oo maalmahan aada ugu soo badanayay bilooyinka u dambeeyey magaalada muqdisho waxaad moodad in wiigiiba saddex afar maalmood ay dhacdo in ciidamada amniga dil ka geysta baraha controol ay joogaan ha ku dhacdo tababarka iyaga la siiyo aanan markaa aanan xiriirin eh, habtago umad dagaal muddo kusoo jirtay amaba ha ku dhacdo dhaqanka kale kala duwan ee dadka wadooyinka isqaasata mootooyinka ay marayaan laakiin mar kastaba waxaa runtii aad aad lagu xumaada walaac badan aan ka qabnaa dilka soo kordhaayo oo in iyadoo dhibaato la xalinayo lagu xaliyo dhibaato kale in la abuuro marka aadaan ugu xunna arrintaa runtiina wax badan aan ka munaashaqoona dhexdeena siyaabaha looga hortegi karo meelo badanna waxaan ka sheegnay baahi badan in loo qabo in tababarka ciidamada booliiska ama amniga lagu daro qeyb ka mid ah sida dadka ay u maamuli karaan amniga iyadoo ay tixgelinayaan dadka ay la shaqeynaya inay yihiin dad muddo dagaalo kusoo jiray iyagana mataqaanaa la fahansiiyo qaabka deganaanshaha ee lagu maamuli karo amniga iyo taxadirka faraha badan oo lagu bahay inay sameeyaan iyo mas-uuliyadda dheeraadka ah marka runtii aada iyo aada ayaan walaac badan ugu qabnaa dadka soo taraayo oo maalmaan ka dambeeya soo kordhay dilalka waxay noqdeen taxane ayay noqdeen bulshada rayidka ayaad idinkuna madax u tihiin wax dhibaatadan geysanayana waa ciidamo ka tirsan dowladda oo la siiyo canshuurtii laga qaaday dadweynaha mushaar looga dhigo marka mala kulanteen madaxda dowladda oo arrintan ma kala hadasheen runtii madaxda dowladda qaasatan amniga qaarkood waa la kulanay waan u sheegnay in kaasatan ciidamada booliiska ay u baahan yihiin tababar dhinaca maskaxda ah iyo mid qalbiga ah maxaa yeelay ninka dhalinyarada ay maanta booliis loo qoro waa nin muddo kusoo dhex koray dagaallo iyo dhibaatooyin badan soo maray maskaxdiisana wax badan ay ka dhex buuxayaan tiiraayo badanna ay ku jirto taana waxay sabab u noqon kartaa marka in xalka keliya uu yaqaan uu noqdo in wax lagu xaliyo xabad inta badanna waa aragtaan markii ay wax dilaan ayay miyir yeeshaanoo eh, cararaan ama doontaan ama si uun eh, eh, ugu fakaraan meesha ay joogeen taa marka waxaa keenayso in marka hore uusan isticmaalin maskaxdiisa reactionka uu isticmaalaya mar kastaba ee tahay mid oo negative ah oo suurtagal ka dhigi karta in si sahal ah dadkii loo dilo marka runtii inkastoo eedu leeyahay ninka wax dilay haddana waxaan aaminsannahay haddii tababar ku filan la siin lahaa in wax badan ka caawin lahayd inaanay u fududaanin inay wax dilaan isagoo og in shalay nin wax dilay oo la xiray ama tallaabo laga qaaday ama yaa laga qaadine ayuu maanta haddana isaga falkii sameynaya marka waa dareemi kartaa wax ka weyn maskaxdiisa inay haystaan waana wax la xiriiro tababarka iyo mas-uuliyadda saaran waxaa kaloo intaas dheer dhacdooyin badan oo ka dhacay magaalada oo aan lagu xisaabtamin dadta mas-uulka aheyd taana waxay runtii eh, fududeynaysaa qofka dambe inuu arko in haddii kii hore aan loola xisaabtamin inuu isagana falka ku dhaco oo ku kaco eh, sida ka muuqata bulshada reer muqdisho dhacdooyinkan ay kusoo lalaabteen eh, waxaa jirta dad badan oo quus ka taagan dhanka amniga waxaa jirta dad dhalinyaro ah oo waxbarasho loo soo diray oo dhacdooyinka qaarkood la kulmo halkaasi ku dhinta dad waxaa jira hardanka nolosha ku jira ee biil raadinaya ee simicna daraha loo dilayo marka hooyada iyo aabaha caawana dhegaysanaya ee codkaaga maqlaya ininkaoo bulshadii rayidka matalaya maxaad u sheegaysaan oo aad niyad u qaboojinaysaan walaa runtii waxaan bilaabnay hadda shirar badan oo aan maalmahan wadno oo aan rabno inaan marka aan dowladda si xoog leh aan arrimahan ugula hadalno runtii wax badan laga bedelo tababarada la siiya ciidanka amniga oo oo lagu soo daro siday u maarey karaan amaba qofkaas dhibaatooyinka maskaxda jiro soo mara ka buuxa loogu daadin lahaa qalbiga loogu nadiifin lahaa intaanu lagu aaminin qoriga oo la taagan yahay laamiga sidoo kale in wax laga bedelo habka nidaamka amniga magaalada muqdisho oo aada mooda in in muddo ah uu kusoo shaqeynayo hal nidaam oo marnaba aan lagu samayn dib u eegis marna aan lagu samaynin in waxyaabihii lasoo mar wixii laga bartay iyadoo laga isticmaalayo dib loo saxo kaasi wuxuu ahaa cusmaan muxidiin shaatax gudoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed oo wararka la xiriira amniga dalka ka hadlayay weli barnaamijka falanqeynta wararka ayaad degeysanaysaan saaxiib yaal qaybihii gabagabada ayaan isa soo gaana saxib baarlamaanka guud magaalada kismaayo ayaa aada loo adkeeyay halkaas waxaa ku wajahan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud diyaar diyaargarowga soo dhaweynta madaxweyne ayaana halkaas ka socota madaxda maamulka jubbaland ayaa markaasi lagu wadaa in ay garoonka ay kusoo dhaweeyaan madaxweynaha maamulkaas ugu horeeyo haatanna kusoo dhawaada saaxiibyaal xubintii kaalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar inusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartaayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal kan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay aryaadhaha kale maane yaasinka yaasinka yaasinka yaasinka nini la yaabo yaasinka abdulow mayliyatilan yahuma yaahuma yaasiinmale warmadeeyow waxaan la yaabay ama la yaab le wale waxbaa salag leh naw waan wallaweynay hana cabsinina maxaad la yaabteen cabsi cabsi waaye war anugu waxaan la yaabay ama kii diyaabtidood ama kagtideed wax sheegtaa dhacay ummadda dhammaa yaabtay haye suugu siinay garanagiisa oo lisheenii artay war naftii bila'aadanka qariga ka raqiisnaatay raqiisnaatayena dhegayso gudoomiyaha degmada yaakshiid iyo masuuliyiin la socota ayaa iskoyska jakboontiga ku yaala soo istaagay kadibna aqoonsiyadooday dhiibeen waxayna codsadeen in loo ogolaado inay gudbaan booliiskimaha jooga intay la hadlayeen nabad sugid ayunkuna meesha wax ka joogaya inta cabdibile la soo baxeenay xabad hurgufeen saban iyo dabajeexna waa ku dareen shacab badanoo meesha ku sugnaayoo qaar ganacsanaya iyo qaar dariiqa maraya iyo qaar wax iibsanaya isugu darayna lama kala soocin madaxdii meesha socotana kolleyta waa maqlay guddoomiyihii degmada yaakshiid inuu dhaawacmay askartii jagboontiga joogtoo xabadda furtay iyo kuwii madaxda la socdana labada dhinacba dhimasho iyo dhaawacba waa jiraanaa la yidhi bajaaj iyo baabuur yaroo lagu adeegtaana waa gubteen dadkii saarayna ku gubay marka anugu yaabyaabbanay waxaan la yaabanahay askartan jagboontiga waxaa loo dhigay cadowgii isqarxinayoo dadka laynayay inay ka hor tagaan laakiin hadday idinku dadka laynayaan maxay uga duwan yihiin war ciidanka waxaa layidhi waa nabad sugide shaqaday qabteenuna waa nabad suuline see labadaa isu waafajiyeen horta seban iyo qarax maxay isdhaamaan seban suuqa siinaay lagu riday qarax kama sokeeyo war waxaan idiin weyddiiyey nabad sugidda siinaay joogta fahad baroo makismiya mase mahad baroo makis waaye warya baroombaroomaan guraasa saban wiinu baa la riday how war dabajeex iyo dhashiikaha yay ku ridayeen waan walla weynay ninkii dhici jiray dhibkuma ahe yahay dhowaan hadheeliman war waxaa la yidhi sharci xoog ku dhisan oon bulshada kala shishaysiinin iyo shaabad qaran bay ahayd inay shaqeeyaan shakfir wariye adii ari jirtay tanshagu wareeda war sharciga hayadda nabad sugidda waa la ansixiyey sawtiin la yidhi masalan suuq lagu ridaa ku jiray yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka haddii la yaabo yaasiinka war yaabyaabanay anugu waxaan la yaabanahay weli dilkii bajaajalayaasha wuu socdaa midna waa la dilay midna waa la dhaawacay isgoyska soobe askar hubaysanoo hubkii dawladda iyo baabuurtii dowladda wadataana fulisay marka waxaan la yaabanahay dastuurka ciidamada miyay ku qoran tahay bajaajlayaasha in la dilo warwaatii toogasho loo soo xidhay rag karoo bajaajlay dilaye kuwaanuyo isku hadlaynayaanoo tiirka ka hor jooga miirahani biya maleh hadduu malab dhawaaqe malabsaday wadkaygii war maymuun biyow hata ka hor wali baartay dad haddaad maslahaystira midka mawdku saa saarna maaro loo helayn war waxaa la yidhi da'yartii dalkoo irsaq doonayo daqli bixinayaa dhiiggiyo duxdii laga daadiyo duhurkii bulshoy dabka lala dhece daya oo falkan dulya hoos dhugto muxuu yahay dembiga lagu daba socdaa war dhallinyarada bajaajta ku shaqaystaa malaha inay dalka ka tahriibaan baa la rabaa dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa yaasinka yaasiinka yaasinka haddii la yaabo yaasiinka war guddoomiyaha gobolka banaadir madaalo wuxuu yidhi lodii waa laga raystaa war sugow anahaayahaanoo kale la birayey aryamadeyow ma lo aadan dhaqanaad rabtaa beri gashow inaad hilibkeeda ruugto isunbisi waan dhagana birayten war kalemaanay waa falantiina wax laydinma sheegi karee dadkii amba duunyada dhaamine guddoomiyaha madaala wuxuu yidhi askartii dadka laysa waa soo xirxirna dhammaantood mahadku wargabeehe horta waxaan hubaa in warbac la joogay markii guddoomiyuhu warka sheegaayey war ciidanka guddoomiyuhu soo xidhxidhay ah. ma kuwii siinay dadka ku laayeyba mise waa kuwii bajaajlayaasha dilay waxaad ku kala jeceshaa ma midaan xidhig mudnaynaa jira war sharcigii sugudaan la ansixiyey ah. waxaa ka mid ahaa in xubnaha hay haayaddu xasaanad leeyihiin marka laftiinna xanta yareeyayaan laydinka adeegane annagana xasaasiyadaa leennahay waan adeenow dunida waxba kama ogidoonoo dalkaaga aad calaa kulli xaal yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka haddii la yaabo yaa wataliyaha qaybta galbeed ee booliiska gobolka banaadir yaasiin geney oo la hadlayay dhallinyaradii bannaanbaxa sameeyey bajaajlayaasha waxa uu yidhi waxaan soo qabannay gacanku dhiglihii dhibka geystay hay-adaha baaristaana ku wareejinay dhallinyaradii bannaanbaxayaashuna waxay dhaheen muwaadin canshuur dhiibeen jidka lagu dila maalin kasta xaq ma aha war askarigii shacabka dila shabaab ugama sokeeyo wargooyin anugu ciidanka waxaan odhan lahaa dirayskaad xidhantiin iyo dabkaaad wadataan ee deegta aad ku sii xidhan dawladdii idin siisay danta ay ka lahayd waa diinta iyo dalkii iyo shacabkoo la difaaco duqaydii carruurtiyo maatadoo la daryeela aadna loogu dadaalo ee dadkiinna jeclaada daacadoogu adeega disbiliinna lahaada askarigii qof dilaana inii uun ka dambaynoo degdeg loogu qisaasoo diya aan laga qaadan go'aankii dawladeenniyo waa digreeta bayaano in cidna diidi karayn iyo digniintii u dambaysay kaan dardaaranka qaadan oo dhegihiisa dabooshoo kibir dawya ka tuuro dembigaa ku dhacaana allow yahay damiintiyo shalay baa u dambaynay waryaabyaabbanay war ma haysaane laascaanood waxaa la yidhi dagaalkii wuu sii labakaaleeyey xoogaga isku hayaana way tira bateen muuse iyo garaadad ayaa wehliya war ciidamo badanoo buntland ka tirsan waa la qabtay maxaa gaadiidkoodiina gacantaa lagu hayaa dowladda somalilanna waxay sheegtay taliyayaal muqdisho ka yimi inay ku jiraan dagaalka wargooyin mataliyo xijaar bay arkeen war jenaraal xijaar xilkii waa laga qaadaya maxarbiguu ku jiraa sidii lilayu war ma xigtaa ku qasbayso xaafaddiisii miya war lacalla xijaar haddau meesha joogo somalilan maxuu sheeginina u dhihi waayey war waa falan tahay ee somalilan cumar finish maaha warwarkaa iga dhex gelinnin ee afhayeen u hadlayna wuxuu yidhi ciidamada somalilan korontadii way demiyeen shaqaalihii korontadana toddobay kaxaysteen dagaalkuna wuu socdaa lokala tag hawliyo ninkii tamar yaryaraaye eh. tololow maxay noqon wargooyin war ma haysaana somalilan eh. bannaanbax lagu taageerayaa ingiriiska ka socda naw waar ingiriiskuma dagaalka taageerayaan calashaan ictiraaf khaliil warwaaqle waxaa la yidhi eh. ninkii ku hanweyn hoggaanka dalkow hankaagu hadha foreer war ma haysaane war ka soo baxay xafiiska xeer eelalyaha guud ee qaranka waxaa lagu sheegay in weriye cabdalla muumin uu ku xidhan yahay sifa sharciya dembiga loo haystaana inuu ka duwan yahay sharciga saxaafadda marka waxaan la yaabanahay dad loo afduubay baan maqlayey maxaa nin dawladu xidhatay shacab ka galay war muddo dheer waxaan maqlayey wariyaal la dilay kuwa la xidhay kuwa la jir iyo xarumo warbaahineedoo qaarna albaabada loo laabay qaarna la bililiqaystay intaasna saxaafaddu iyadaa isku dacwoonayso isu doodi jirtay taariikhda maanta ka hor ma maqal weriye beeli u doodayso ama u dagaalamaysa ama dad u afduubatay marka waxaan la yaabanahay sheekadanu saxaafad iyo saxafi way ka weyn tahaye siday wax u jiraan waryaabyaabbanay war ma haysiine maanta ciidamada nabad sugidda jubbaland waxay kismaayo ku soo bandhigeen nin shabaab oo guri dhexdiis god ku duugta bambooyin iyo basoolada iyo minooyin waxaa kaloo gacanta lagu soo dhigay islaan lagu hooyadeeda iyo hubka inay u keentay gurigana u kiraysay iyo nabadoona hadda ka hor dabiintay mar nabad sugidda qabata ninkan haddii anugu waxaan dhihi lahaa nin walba waxaad dabiinanaysa iska fiiri war jubbaland warkama haysida baarsan guuni waxaa lagu soo qabtay al-shabaab la sheegay inay sahan ahaayeen war magoday galaanay ku dhuumtaanay raadaayeen war malaha meel dagan oo ay boor ka kiciyaanay raadinayeen ma macawsley baa soo qabatay war jubbaland macawsley kama jirto war yaabyaabbanay war ma haysiine eh. maalmahan dabaylaan la ogeen meelay ka socto eh. ayaa jirta eh shilal qabiilo ayaana la abaabulayaa kuwana horaa loo qabtay dal iyo dibadba cid kastana waa warayay leedahay waxa ka maqan iujeedkoodana lama oga dadka qaarna waxay leeyihiin waxa qayladhaan dhacaya waxay caqabad ku tahay dagaalka shabaab lagula jiro war waxaan maqli jiray inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dadbay meeli bugtaa bugtaa dadbay meeli bugtaa aryaadhaha samidey cabdullana uu yidhi huu eh. wax ma qaabooya waa qaaday eh. qola kaastaa kuu qaylihe eh. wax ma qaabooya waa qaaday qola kaastaa kuu qaylihe war calaa kulli xaal dagaalkii shabaab lagula jiray dagaal iyo dood kale in la kor saara ma ahayn xataa kan laascaanooda warkaasi waa kan ugu weynoo dadka mashquuliyey warqawaaniintu sideedaba cid kastaoo u qareenta ama qiil u samaysa khatar ay ku jireenna ka badbaadisa qaar iyagaa qalanayo hadhow qaarajin doona waryaabyaabbanay war ma haysiini maamulka gaarisa wuxuu shabaab ka codsaday oo weliba u yidhi si naxariislaan idinkaga codsanaya inaad qaraxyada iyo balaayada naga joojisiin war ma falan yahay ma shabaabaa codsi aqbala gacan bira in layskaga qabto wey war maamulka gaarisa waxaan dhihi lahaa aqoontaad u leedihiina inku yar shabaab war isna mas-uul mas-uuliyiinkalosiya indhiibidi maysin dhehgeliye war madeeyow ma qaraxyaday mas-uul ka yihiin war warka iga dhexgelinine maamulka gaarisa waa yaabeene mas-uul ka hadlay wuxuu yidhi walaalayaalow haddaad muslim tihiin soomaalida kiya joogtaa waa muslimiin waa dad dhibban oo duruuf iyo abaaru hayso balaayada iyo musiibada waddaanna ma xamili karaan hadday muslimnimadu dhab idinka tahay naga joojiya masiibada afalkinaysiin war anigu sida ninkaasoo kale aan yaabanahaye kiya waaweyntaye soomaalida keliya maxay qaraxyada bis uga dhigeen war miyaadan maqal dabku wuxuu ka shidan yahay dunidan muslimiintu inta ay ka degaane yaa loo dan leeyahay duulaanka ayaa wada daah ayaa ka dambeeya waar israa'iil baa ka dambaysa baa dhici karta warabaan faarax shawla wuxuu yidhahda ka hor jihaad ruuxa naga doonaya yurub ka soo duulay dan buu leeyahay ama asaga gaal u dila waayey aryaadhaha war ma haysiina mukalaa sanatar xaaji muuse suudi yalaxow ka warramay aqalka sare haye war mamaa mar kale usha kala dul duldhacay wuxuuna yidhi cunaqabatayntan dadban xaanaloo kugu keena mid toosan xaanaloo kugu keeni waayey wax dadbanoo wallee maahay un laablaab iyo luuqluuq war horta anigu doorashadii baan dadbanaanta ku nacay war aniga laftarkeyga wax kastoo dadbanay eh. ilama toosna war wixii loo dadbay qabaan war sanatar maryam faaraxo maalmahan u shidan tahay waxay tidhi eh. waxba meesha kuma haysiine eh. dad kale ayaa maskaxdooda ku shaqaynaysiin war sanatar cabdixakiin macalin wuxuu yidhi aqalka sare maanta ceeb baa ka dhacday waxaana uu sababa guddoon aan aqoonin xeerka iyo dastuurka intii guddoomiye cabdi xaashuun maqnaana fooduu isku beddelayba aqalkii dhammaa war cabdixakiin cali shacbaan ma wuxuu ku heestaa tartankii oo uga guulaystay waryaabyaabana war ma haysa markaana waxaa la yidhi ummad yaab la yaab lihi ku dhacay oon iskula yaabin yaabkay iskala yuururtana uunku kula yaabay oo yaabka yaabkiisa iyo yaab isugu biiray oo yaabba yaab kala badoo yaabban baa tahaye yaabyaabanay yaad la sugi yaabka ku hor yaalla war yaabyaabanay yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka minii la yaabo yaasiinka waa hagaag saaxiibyaal fariimahaas aad maqasheen iyo xubintii kalamaan ee ka horreysaba waxaay qayb tahayn barnaamijka falanqaynta wararka radio kulmiye guud ahaana ayaga u dambeeyey barnaamijkan keysanta ku kulmi doona sidaas nabadgelyo